alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed sheekhu waxau yidhi baabka uu toddobiyo tobanka u guntay markuu ka hadlaayey difaaca cilmiga la daafacayo wa minha hajru lmubtadici almujmacu calayhi waxaa ka mid ah madaahirta ama muuqaallada noqonaya difaaca cilmiga la daafacayo hajrulmubtadici kii bidcoolaha ahaa ee bidcada la yimi in laga haajiro laga dheeraado hajrigaasoo almujmacu calayhi lagu ijmaacsan yahoo laysku waafaqsan yahay oo culammada ahlusunnati waaljamaaca ay isku waafaqsan yihiin kamaa dakarahu abuu yacla alfaraa sida uu sheegay abuu yacla alfara uu sheegay falaa yu'khadu alcilmu can ahli lbidac lagama qaadanayo cilmiga cidda bidcooyinka u ehelka ah ee u saaxiibkaa laga qaadan maayo cilmiga laakiin ida dura ilayhi ha yeeshee haddii loo dhib galo oo daruuro ay keensato iyo ka fursan waa oo cid markaa bidcada ka madhan oo cilmigii laga barto la waayo falaa ba'sa dhibi kuma sugna qaadashada laga qaadanayo kamaa fi riwaayati canhum sida ku suganba werinta iyaga laga warinaayo bidcoolayaasha lada lmuxadisiina culammada muxadisiinta agtooda sida markaa werintaasi ay ugu sugan tahay ay yidhaahdaan hadduu markaa ruuxa mubtadica ahi uu yahay ruux sidqi iyo run u saaxiiba xadiidkuu soo wariyey waa la qaadanayaa sidaas ay yidhaahdeen qaarna ay shuruuda ku sii xidheen wa fii dalika yaquulu shaykhu lislaami ibnu taymiyata alxafiidu arrinkaas ayaanuu ka yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya oo alxafiidu wiilkii awowga loo ahaa ah wuxuu u jeedaa abulcabbaas axmed ibnu cabdilxaliim ibni cabdisalaam ibni taymiya ayuu u jeedaa sheekhii aadka u cilmiga badnaa ee musannafaadkiiyo kutubta fara badanna lahaa muqarriran xaaluu sugaayo ayuu yidhi aslan asal sugaayo asalkaasoo kabiiran weyn asalkaasoo tacdumu alxaajatu ilayhi baahida loo qabaa ay weyn tahay fii asminati aljaahiliyati wakhtiyada jaahiliga baahida loo qabaa ay weyn tahay waalfitani iyo wakhtiyada fitnooyinka baahida loo qabaa ay weyn tahay aljaahiliya erayga la yidhaahdo waxaa loo isticmaalaa asal ahaan gaalnimada laakiin waa ku dhacdaa wax gaalnimada ka sokeeyo miita jaahiliya ama tabaruj aljaahiliya waxaa laga tilmaamayaa nooc ka midaa loo jeedaa oo jaahiliyatun duuna jaahiliyay ku dhacaysaa markaas kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin waatuu imaamu albukhaari saxiixiisa baabaysto almacaasi min amri aljaahiliyati walaa yukafaru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki macaasidu waxay ka mid tahay umuuraha jaahiligay ka mid tahay bimacnaa akhlaaqdiiyo dhaqamada gaaladay ka mid tahay walaa yukafaru saaxibuha ama walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirk labada mid walba waa loo dabdiyaa laguma gaalaysiinaayo ka u saaxiibka ah ee jaahiliyada u saaxiibka ah macaasida lagu gaalaysiin maayo ka macaasida u saaxiibkaha baa loo jeeda walaa yukafaru saaxibuha ay saaxibu lmacaasi lama gaalaysiinayo kii macaasida u saaxiibka ahaa inuu macaasidii la yimi oo irtikaabay lagu gaalaysiin maayo shirkiga mooyaane shirkiga yada waa lagu gaalaysiinayaabaa macnuhu dhacay walaa yakfur haddii la yidhaahdana kuma gaaloobaye macnuhu dhacaysaa macaasida uu la yimi keliya haddaan u xalaashan ku gaaloobi maayo marka khasle marka loo jeedo waxay ku dhacaysaa wax gaalnimada ka sokeeya sida uu nebiguba ku yidhi sala allahu alayh wasalam innaka mru'un fiika jaahiliya adigu waxaad tahay shakhsi ay ku sugantahay jaahiliyo yacni sidaas uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi shakhsi ay ku sugan tahay nooc jaahiliya markuu tilmaamaayo wuxuu u jeedaa bimacnaa khaslo ama sifo sifooyinkii jaahiliyadiyo gaalada ka mida baad la timi oo kugu sugan baa loo jeedaa tabaruj aljaahiliyana waxaa loo jeedaa waa dumarka gaaladu siday cawraadkooda u muujin jireenoo kale ha u muujinina walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa haddaba zamanka in jaahili loo nisbeeyo macaasidu inay fara badatay daraaddeed waa qalad oo zaman jaahili ah oo zamankuba jaahili yahay lama helayo markii nebi moxamed la soo diray dabadeed zaman itlaaqan jaahili u ah lama helaayo ilamaa iyo mu'miniinta nafta laga wada qabtoo dadku gaalo ay isugu baxaan oo qiyaamadu markay dhacaysa ah oo dabayshii la soo diro qof kastoo muumina sababteeda nafta lagaga qabanaayey wakhtigaasaa zaman jaahiliya noqonaysa ah wakhtigaasna wakhti shareeca lagu dhaqmaya maaha saas aawadeed cibaarada fii asminati aljaahiliyati nowcan maa cibaaradan inuu sheikhu isticmaalo waa laga fiicna oo inuu ku qayday ahayd amaakin ama wakhtiyada markaa ay badan tahay umuurta jaahiligaoo kale ay badan tahay la yidhaahdo laakiin zamanka aan loo nisbayn saas aawadeed bay culammadu u naqdiyeen jaahiliyat alqarni alcishriin mufakiriinta qaarkood markay cunwaankaasoo kale sameeyeen oo kutubaha qaarkood cunwaan uga dhigeen culammada qaarkood ay naqdiyeen oo yidhaahdeen ummatu muxamed khayr laga waayi maayo daa'ifo muxiqaana mar walba waa la helayaa zaman jaahiliyo oo itlaaqan loo helayaana ma jiro ilaa wakhtigaa laga gaadhay shaykhulislaam ibnu taymiyana mas'alada noocaas ah wuxuu kaga warramaa asaalatan hore ugaga hadlay kitaabkiisa iqtidaa'u siraat almustaqiim oo jaahiliya mutlaqa iyo jaahiliya muqayada halkaas ayuu ku sheegay iyo zaman jaahili goortu ku dhacay inuu qabla mabcasi rasuul sala allahu alayh wasalam zaman jaahili la odhanaayo laakiin markii nebiga la soo diray dabadeed zaman jaahili in la itlaaqa inaynay ahayn yacnii la tilmaamay wuxuu yidhi sheekhu ibnu taymiya odhanaya calayhi raxmat ullah faida tacadara iqaamatu lwaajibaati min alcilmi waaljihaadi wagayri dalik markay suuroobi weydo ee tacadurto bimacnaa ay suuroobi kari weydo iqaamat alwaajibaati waajibaadka in la oogo min alcilmi waaljihaadi wagayri dalik xaalay waajibaadkaasi ku sugan yihiin xagga cilmiga iyo xagga jihaadka iyo ashyaa kaleba ila biman fiihi bidcatun madaratuha duuna madarati dalika alwaajib miday ku sugan tahay bidca mooye cid kale in lagu oogaa oo lagu taagaa hadday suuroobi weydo kaa bidcadu ku sugan tahayoo madaratuhaa dhibaatadeedu dhibaataday bidcadaasi leedahay duuna madarati dalika alwaajib waajibkaa dhibaatadiisa ay ka hoosayso inay gaadhsiisnayn kaana taxsiilu maslaxati alwaajibi maca mafsadatin marjuuxatin khayran min alcagsi waxay noqonaysaa maslaxada waajibka helitaanka la helayo la xasilinayo maslaxadii waajibka maca mafsadatin marjuuxa dhibaato laga miisaan badan yahay la jirkeed maslaxadii waajibka la helo khayran min alcagsi wuxuu noqonayaa mid ka wanaagsan sidaa lidkeeda mafsadadii marjuuxada inay baaqato maslaxadii waajibkee weynaydna la baaqato waxaa ka fiican buu leeyahay waajibka maslaxadiisa aan si kale loo heli karayn mafsado laga miisaan badan yahay in lala helo mooyaane in markaa maslaxada waajibka la qadariyooo lala yimaado walow mafsada marjuuxada ahee laga miisaanka badan yahay haba raacdabe intii mafsadadaas laga miisaanka badan yahay la baaqan lahayd waajibkiina inuu cadilmo oo baaqdo haatan labadaba ha la helo mar haddii maslaxada waajibku miisaan badan tahay saasuu yidhi sheikhu mas'alada uu sheikhu halkan ku sheegayaa waxay ku saabsan tahay cilmiga waxyaalaha lagu daafacayo waxaa ka mida in ruuxii bidcoolaha laga haajiro laga dheeraado hijraanka laga haajirayee laga dheeraanayo ee la goynayo ee laga fogaanayo bidcoolaha bidcadiisii faafinaya waxa ay tahay mas'ala sharciya waayo hajrigaasi adilluu leeyahay sida marar kaleba aynu uga warrannay culammaduna adillo badan bay ka deliishadaan in markaa laga fogaado ruuxa bidcoolaha ee bidcada faafinaya waayo shubuhaadkiisa iyo sumbulihiisa yacnii ka dulduulaaya ka soo dhacdhacaya baa laga yaabaa ruuxa inay dhibaan oo saameeyaan mahalu ljaliisi asaalixi waljaliisi suu'i ka xaamil ilmiski wanaafikhi ilkiir waa kii xadiisku sheegaayey marka ruuxii wanaagsanaa ee lala fadhiistay iyo ruuxii xumaa ee lala fadhiistay labadaa tusaaluu nebigu u kala yeelay sala allahu alayh wasalam midna wuxuu ka dhigan yahay kii wanaagsanaa ee lala fadhiistay ruux udgoon xambaarsanoo kale mid la fadhiistuu ka yahay kaa udgoonka xambaarsanna ee udgoonkaa sidana ama waad ka iibsanaysaa ama waa ku siinaya ama udgoon fiicanoo ka soo kankamayaad ka helaysa mar marlayba waad ku intifaacaysaayo kuma khasaaraysid ka kalee naafikhulkiir buufimada dabka buufinaya isagu ama urxun baad ka helaysaa ama maryuhu kaa gubaya oo dhimbiilaha iyo dambaska kaaga soo duulaya ayaa ku dhibaya ama urxun baad ka helaysa wuxuu kaloo nebigu yidhi sal allahu alayh wasalam almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu ruuxu wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii ee ha eego midkiin cidduu la saaxiibayo midkiin cidduu la saaxiibayo ha eego waxaa laga deliishadaa qisadii saddexdii saxaabi ee ghaswatu tabuuk cudurdaar la'aanta uga dib dhacay saddexdii saxaabi ee qur'aankana ilaahay ku sheegay wa cala alhalaasati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat saddexdaa saxaabi cudurdaar la'aan bay ghaswatu tabuuk uga hadheen cisyaan bay ku dhaceen nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam in laga haajiro oo laga dheeraado konton maalmood in laga haajiro ayuu amray markii towbadda laga aqbalay markii hore konton ka dheeraada ma odhane ka dheeraadun buu yidhi markii towbadda laga aqbalay oo ilaahay sheegay inuu towbaddii ka aqbalay markaasuu nebigu fasaxay in markaa lala fadhiisto oo lala joogo oo lala hadlo waxaa laga daliishanayaa ahlulmacaasigiiba haddii sidaa looga haajirayo inay calaa sabiili alawlaa tahay in ahlu bidacana laga haajiro waxaa laga daliishanayaa adilo badan bay calaa kulli xaal culammadu kala baxaan ijmaacna waa ku sugan yahay sheikhuna ijmaacu inoo sheega ijmaaca laftiisuna wuxuu ka mid yahay adilada sharciga abuu ka mid yahay wuxuu sheikhu yidhi abuu yacla alfaraa ayaa soo naqliyey ijmaacaas oo sheegay culammadu inay sidaa ku kulmeen oo isku waafaqeen culammada kale ijmaaca soo rartay waxaa ka mida waxaa ka mida baqawi oo waxa uu tilmaamayaa inay culammadii saxaabada iyo taabiciintiiyo culammadii ka dembaysayba inay ku ijmaaceen calaa cadaawati ahlilbidaci wa muqaatacatihim ahlubidaca in lala colloobo oo la jaro jarista la jarayaa waa hijraan laga haajirayo hajri laga haajirayo wey marka ijmaac bay tilmaameen culamo badan baa soo naqliyey ijmaacaas ijmaacuna waa xujja sharciya laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah waa ka xadiiska ku soo arooray saas aawadeed maadaama dhibi ruuxa uga iman karto hajrigaasi wuxuu ka mid yahay difaaci cilmiga la daafacayuu ka mid yahay laba qaybood baana hajriga loo qaybiyaa hajru cuquuba iyo hajri wiqaa'i hajri ciqaab iyo tacsiir looga jeedo iyo hajri wiqaa'i looga jeedo sharkiisa in laga badbaado muraadku yahay labada noocee hajriguba waa mashruuc mashruuc weey marka labadabana culammadu waa tilmaameen a'immadiina aad yo aad bay uga fogaan jireen ahlu bidaca oo isaga ilaalin jireen oo ruuxii in cilmi laga qaato isagii la hoos fadhiisto haddana layska ilaaliyo dee way adag tahay siduu laysaga ilaaliya culammada qaarkooda wax ka soo reebaa jira oo yidhi xaalat alidiraar yacni waa bannaan tahay in laga qaato xaalatulidiraar waa maxay waa mar ay suuroobi weyday cid kale cilmigii in laga qaato oo cid kale ruuxu maba helayaba bes ciddaa bidcadu ku sugan tahay keliya ayuunbaa buu heli karaa ama gaadhi karaa xaalka caynkaasa culammada qaar baa waxay yidhaahdeen lidaruura wax waa looga qaadan karaa daruuro daraaddeed baa wax looga qaadan karaa bay culammada qaarkood yidhahdeen riwaayada muxadisiinta qaarkood wax ka wariyeenna culammada qaarkood xaalatu daruurahaasay geliyeen waxay ka baqayeen xadiiska nebiga wax ka midii inuu lumo ayay ka baqanayeen xadiidkana waa baaburiwaaya oo farqaa u dhexeeya nowcan maa baaburiwaaye iyo baabudiraayo baaburiwaaye hadduu markaa ruuxu siqan yahay been aan aqoon ee runsheeg lagu yaqaan wixii uu maqlay uunu soo warinaayo dee haddii aan macaanidii iyo tafsiirkii laga qaadanaynin dhibtiisii waa la yska ilaalin karaa oo tasaruf markaa kuma lahee riwaayadii waxaa la eegayaa waxa manquulkee uu soo naqliyey ee loo soo wariyey taasaa la eegayaa wixii loo soo wariyey hadduu runku sheegaayo dee bidcadiisii meelay ka soo gashaa ma jirto culammada qaar qayd bay ku sii dareenoo waxay yidhaahdeen waxa uu soo wariyey waa inaan daahirkeedu ahayn mid bidcadiisii quweynaya culammada qaarkood baa sidaas yada a ah sheegay jusjaani shiikhii lagu odhan jiray baa laga soo naqliyey culammada qaarna waa ku raaceen kutubulmustalax alxadiisna bacdi badan baa soo naqliyey ee eh, haddii daahirkeedu uu quweynaayo bidcadiisii danni baa xaalka noocaasoo kale iman kara markaa la qaadan maayo xadiiskiisaas markaa lama qaadanayo xadiiskiisaas marka ka markaa ka been sheegaya waxa uu soo wariyey ba ahlulbidaca ka mid ah dee ma suuragal ahaba xadiiskiisu inuu markaa noqdo maqbuul oo siqa inuu noqdaa ma dhici karto waayo beentiisaa kashifmi lahayd oo waxaa la ogaan lahaa inuu kadaab yahay a'immadii qaarkood oo a'immadii salafka ka midii waatay yidhaahdeen low hamma axadun fi asaxari an yakdiba fi alxadiisi la asbaxa wannaasu yataxadasuuna fulaanu kadaab ruux hadduu ku hamiyo goorta soo dhowaadkaa ah hadduu ku hamiyo ama niyeeyo inuu xadiiska nebiga ka been sheego waagu wuxuu beryi lahaa iyada oo dadku ay ku sheekaysanayaan hebel waa beenawaas waa sida xadiiska ilaahay u ilaaliyey marka mid kastoo is yidhaahdaa xadiiska ka been sheeg iska daa inuu ka sheegee arrinkiisu waa fashilmi jiray mana qarsoomi jirin marka baabu riwaayuhu sidaasay tahay dadka qaarkood waxay doonaan baabudiraayihii iyo tafsiirkii nusuusta iyo adilada inay haleeshiyaan baaburiwaayo oo ay yidhaahdaan sidii baabkii riwaayadaba looga qaadan karayay xaalaadka noocaasoo kalaa cid ahlubidaca ama bidca ay ku sugan tahay baabkii diraayadii iyo tafsiirkii iyo sharxii axaadiista iyo tafsiirkii qur'aanka yadana in laga qaadan karaa laga qaadanaya waxaa la odhanayaa farqaa labada u dhaxeeyo laba mas'alo haddii farqi u dhaxeeyo qiyaaska loo kala qiyaas qaataa wuxuu noqonayaa qiyaasun maca alfaariq meel faariq muctabar yaallo in wax la qiyaastuu noqonaya faariqa muctabarkii halkan ku suganna waxay tahay baabkii riwaayada dee laguma tasarufayo oo wixii manquulka ah unbaa la sheegayaa saasaan hebel ka maqlay hebelle hebel ka maqlay ya hadduu beenawaas noqdana waa ka shifmaya laakiin baabka diraayada ku saabsan yacni fahamkiisii iyo isaga garashadiisii iyo aragtidiisii baa dhex gelaysa oo siduu dee u qabay inay sax tahay oo bidcadiisii ah ayuu nusuustii doonaya inuu ku fasiro oo waafajiyo oo naska ka hor imanaya awilo oo leexiyo oo qalloociyo oo layi ama icraad buu ku samaynaya shaygii khilaafsan bidcadiisa ama waa ka jeesanaya oo waa ka aamusaya wixii bidcadiisa khilaafsan ama waa qalloocinaya waa taxriifinaya waa layi iyo icraad wain talwuu aw tucriduu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira waa laba maslak maslaku layi iyo maslaku licraad labadaba aayaddaasaa lagu sheegay wain talwa aw tucriduu faina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira shaykhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi faida tacadara iqaamat lwaajibaat mu odhan tacasaree tacadara ayuu yidhi farqaana u dhaxeeya bayna tacasuri watacadur tacadurku waa markay suuroobi weydo si kaleba ay ku suuroobi weydo laakiin markay suuroobayso laakiin ay adag tahay dee tacadur maahee waa tacasur xoogaa waa adag tahay tacasurna ma odhanee tacadur buu yidhi faida tacadara iqaamat alwaajibaat ma odhan iqaamat almustaxabbaat iyo iqaamat almashruucaat oo mustaxabbaadkii soo gelayaan ma odhan ee ashyaadii waajibka ahayd in lala yimaadaa hadday suuroobi weydo shaygaa waajibkii ama cilmi ha ku saabsanaado ama jihaad ha ku saabsanaado cid bidaca ku sugan tahay mooyaane cid kale waxay noqonaysaa in maslaxada raajixada la ictibaariyo oo dhibaatada laga miisaanka badan yahay aan waxba laga soo qaadin waxay culammadu yidhaahdaan yacnii maslaxada raajixa ee miisaanka badan haddii si kale aan loo heli karayn ilaa maca mafsadatin marjuuxa ee maslaxada raajixa baa lala imanaya maslaxada raajixa ah waa lala imanayaa mafsadada marjuuxadiina waxay noqonaysaa mid aan la ictibaarin oo shareecada waxaa lagu yaqaanaa taxsiilu acla almaslaxatayn wa dafcu acdami almafsadatayn labada maslaxo ta miisaanka badan in la xasiliyo labada mafsado ama dhibaatana ta miisaanka badan in la riixoo la daafaco haddii mafsadadii aan laga wada baaqan karayn yacni mafsadada liidata in lala yimaada waxay ka roon tahay in mafsadadii darnayd lagu dhaco marka waa in laga badbaadaa mafsadada miisaanka badan maslaxada raajixee miisaanka badanna waa in lala yimaada markaa sheekhu kama hadlin xaalka ay suuragal tahay iqaamat alwaajibaat xaalka caynkaasa ma sheegin ee markayna suuragal ahayn buu tilmaamaya in sidaa la sameeyo mooye si kale kuma suuragal aha jihaadkii sharciga ahaa lama jihaadi karo haddii ahlubidacii aan lala markaa safka lala gelinoo lala jihaadin waxay noqonaysaa gaala ha iska kaa haysato iyo ahlubidacow aan iska wada dhicinno gaalada hadday isa soo taagto iyo inay gaala iska keen haysato labada waxaa la qaatay dee inaynu iska wada dhicinno oo isu kaashanno waajibka oogista la oogaayo laakiin ahlu sunnuhu keligood inay jihaadaan hadday suuragal tahay gaaladiina iska dhiciyaan xaalka caynkaasa ah, ahlulbidacii uma kaashanayaan waayo xaalatu tacadur maaha xaalatu tacadur yacni waxaweye ma aha xaalka jimcihii iyo jamaacadii in la ooga aynay dhici karin ciday bidca ku sugan tahay in lala tukado ama lala ooga mooyaane haddii kale waxaa lagu dhacayaa jamaaca la'aan ama jimca la'aan hadday sidaa noqoto waa lala tukanayaa dee ciddii bidca ku sugnay oo mubtadicii bidcadiisu aynay gaalnimo gaadhsiisnayn waa lagu xidhanaya waa lala tukanaya waa lala tukanaya cilmi waajib ah oogista la oogaya haddaynay suuro gelaynin miday bidca ku sugan tahay in laga qaata mooyaane oo wixii bidcadiisu ku sugnayd waxaan ahayn cilmigaasi uu ku saabsan yahay waa laga qaadanaya masalano kale qur'aanka qiraa'adiisii iyo baristii dadka la barayey hadduu ruuxu markaa joogo meel meeshaana dadka qur'aanka yaqaanee dadka qur'aanka u dhigaa waa cid markaa bidca ku sugan tahay cid kaloo bidcadaa ka saafiya lama hayo oo meeshaa ka dhigta ilaa inta laga helaayo la odhan maayo carruurtu jahli ha iskaga sugnaatee waxaa la odhanayaa qur-aankii ha ka bartaan ayaa la odhanaya marka xaaladdaasi waxay ku xidhan tahay yacni taxsiil acla almaslaxatayn ama mafsada marjuuxa la jirkeed in maslaxadii weynayd lala xasilinayo taasay ku saabsantahy xaalu tacadur baynay ku saabsantahy dadka qaarkood baa hadalkan wax ku dulbineeyo meel aanu sheikhu u jeedin u qaada oo iyadoo tacadurba aanu jirin oo ruuxii heli karo cilmigii sharciga ahaa cid bidcadii ka madhanoo laga barto bay waxay leeyihiin ibnu taymiya yidhi faidaa tacadara iqaamat alwaajibaati min alcilmi waaljihaadi wagayri dalika ila biman fiihi bidcatu madaratuha duna madarati dalika alwaajibi kana taxsiilu maslaxati alwaajibi maca mafsadati marjuuxatin khayran min alcaks dee hadalka uu sheikhu yidhi iyo waxaa lagu dulbinaynayaa waxay tahay mid kala duwan bay markaa noqonaysa mid kala duwan ayay noqonaysa ruuxuna cidda uu wax ka baranaayo inuu wax ka barto haddana iska ilaaliyo oo dhibtiisa ka badbaadaa aad uma badna dad fara badani waxay istusayaan inay dhici karto inuu ruuxu wax ka barto kii mubtadica ahaa haddana bidcadiisu aynay raadaynoo saamayn mid baa odhanaya anigu wadaad kasta wuxuu doonaba ha noqdee hadduu odhanaayo yacnii qaala uu laqbaynaayo ama kitaab dhigaayo mid walba waa ka dhagaysanaya wuxuu doona ha noqdo ka noocaasa ee cid walba wax ka dhegaysanayaa dee halis wuxuu u yahay marka dambe inuu lumo waayo faafreebka iskama reebi karo shubahaadkii iskama badbaadin karo ninka uu aqoonta bidayee wax ka dhagaysanaya waa nin ka aqoon badan oo ka garasho badan marka markuu masaa'isha u sheegaayo siduu ugu sharxaya waxaa dhici karta dee inuu markaa qalbigiisii bedelo waxaa dhici karta inuu fasaaxo badan yahay oo sixrulbayaan leeyahay waxaa dhici karta shubahaad fara badan inuu xambaarsan yahay oo ka tan weynaanayo aanu iska caabin karayn yaa ruuxa haddii isagoo dabbaashii ku cusub badweyn uu iska dhex galo maxaad u malaynaysaa yaa badweyn baa bartankeeda la dhiga alghariiqu ilaa mataa yasbax kii qarqoomay ilaa wakhtigee buu markaa dabbaalanayaa hadduuba xataa dabbaasha yaqaanay dee awooddiisu xad bay leedahay intuu berri ku gaadhayo inaanu dabbaalan karin baa dhici karta shubahaad sida mawjadaha marka lagu soo daayo ee taa iska daafice taa iska daafice taa iska daafico yaa boqolaal waranoo ku soo hoobanaya miyuu iska wada eh, eh, celin karaa miyuu iska wada caabin karaa waxaa dhici karta marka dambe dee inuu daciifo yaa oo dabadeedna isagoo daciifay dee shubahaadkaasi ay saa ku helaan saasaa suura suuragala tusaale waxaanu soo qaadanaynaa shiikhii weynaayee la odhan jiray abulwafaa ibnu caqiil waxa looga taag waayey qole muctasile ah markaasa wa nimankan muctasiladaa iska dah markaasuu khaladkooda waa garanaynaaye waxaan uga jeednaa bal faa'iidooyinka kaley hayaan inaynu ka faa'iidaysanno khaladkoodana waa garanna waa iska ilaalinaa iskama ilaalin karin isagoo caalim ah ayaa haddana bidacii muctasilada wax ka midii u dhuunteenoo ay galeen qaar badanoo kalea noocaas noqday waa ka uu ibnu bata odhanayo wuxuu ahaan jiray maxamed ibnu saa'ib shiikha la yidhaahdaa sunni buu ahaan jiray qolo murji'aa buu u tegey oo wuxuu yidhi si aynu u radinno haddii wuxuu ugu tegay waa maxay inuu ka faa'iidaysto ma ahayn oo iyaga cilmi ka qaato waa inuu waxooda ogaado si uu u radiyo kama soo noqona sidiibu ku galay sidii ayuu ku gala marka waxaa weeye dad badani waxa weeye isma ilaalin karaan soomaalida qaar waxay ku mahmaahaan dudumo inaad jirsato iyo inaad dareensato iskuma galaan haddaad isdhaahdo dudumada jirso oo roobka ka jirso haddana istaa iska ilaali iyoynay kugu soo dhicin dee laba shay isqabanaya maa ya shaygii haddaad iska ilaalinayso haddana waa hoos gelaya waana iska ilaalinaya ya laba shay oo isu imanaya maa markaa saas aawadeed calaa kulli xaal mawduuca waqtiyo kale aynu ka hadallay hadda ishaaro ama tilmaan baynu uga jeednay marka difaac cilmiga la daafacayay ka mid tahay hajru lmubtadica laga haajirayo bidcoolaha ayaa ka mid a wa minha zajru lmutacalimi ida tacaddaa fii baxsihi aw dahara minhu ladadun aw suu adab waxaa ka mid a madaahirta cilmiga lagu daafacayo zajrulmutacallimi kii cilmiga baranayey ee zajrinta la zajriyo bimacnaa la reebo oo loo diido ida tacaddaa fii baxsih markuu ku xadgudbo baxsigiisa oo tacaddi la yimaado aw dahara minhu ladadun ama uu ka muuqdo ladadun asraar iyo muran ka muuqdo ladadku waa dooda dooda adag weeye ladadun asraar uu ka muuqdo aw suu adab ama aadaab xuma ay ka muuqato waa in laga zajriya oo laga reebaa oo layaha ka hadh jooji jooji hadalka dacanka canka hada alqawl hadalkaa iska daa asajcanka sajci aljaahiliya asajcanka sajci alkuhaan kaana cabduraxmaan ibni mahdiyin wuxuu ahaan jiray cabduraxmaan ibnu mahdi in taxadasa axadun fii majlisih hadduu ku warramo shakhsi majliskiisa hadduu ku sheekeeyo majliskii cilmiga isagoo fadhiya hadduu ruux sheekeeyo aw buriya qalam ama qalin la qoro saaxa mid qayliya buu ahaa wa labisa nacalayhi labadiisa kaboodna xidha wa dakhala dabeedna gala gurigiisa waaba ka tegi jiray hadda qalinba hadduu qoro balinamo badani waxay samaynayaan hadduu arki lahaa muxuu yeeli lahaa ya qalin la qortay ayuu ka kacayaa shiikhuye yaa waxaanu ka warqabin waxa ay sameeyaan ama waxa lagu qabo wakhtiyada qaarkood fasalkii cilmiga lagu dhiganaayay iyadoo la fadhiyo baa qaar addimada saa u jiidayaan oo kabtii buu marba kaga sanqarnaya yaa marna saas u sii jiidaya marna maxaa bal ku sugan addinkan ya soo edab darro maaha waa suu adab wa kaana wakiicun wuxuu ahaan jiray wakiic idaa ankara min amri julasaa'ihi shay'an markuu diido cidda la fadhida arrinkooda wax ka mida hadduu qoonsado intacala mid kabaha gashaduu ahaa wa dabeedna gala wa shuuhida waa la arkay haadaa arrinkaas miraaran marar kala duwan baa la arkay min shaykhi shuyuukhina mashaayikhdayada shiikhoodii baa laga arkay muxamed ibni ibraahiima aali shaykhi oo maxamed ibnu ibraahiim ahaaday fa kam maratin ay fakaiirun min almiraar marar badan kamtu waa khabariyo kamtu hadday khabariyo tahayna waa loo idaafayn karaa tamyiizkeeda fa kam maratin ay fa kaiirun min almiraar marar badan ru'ya waxa la arkay munsarifan isagoo laabtay lamma samica taaliban markuu maqlay taaliban arday maqlay ardaygaasoo yatashadaqu fii maqaalih yacnii tashaduq la imanaya tashaduq waa maxay waa qawlalkatuur shidqiga qawlalkaa la yidhaahdaa ya inaan hadlayo oo hadallada qawlalka ka tuuraya oo hadalkiisii waaweynaynayo oo wax kale iska dhigdhigaya markuu arko oo isku kallifaya fasaaxa iyo hadal ayuu markaa iska laaban jiray fa akhadna calayhi wuxuu qaadan jiray labadiisa kabood wansarafa waa laabmi jiray wa xadara shaabun wiil baa u yimi majlisa sufyaana athawriyi sufyaan athawri majliskiisii ayuu yimi fajacala yatara'asu wuxuu gudagalay wiilkii dhallinyarada ahaa inuu madax madax iska dhigo wayatakallamu inuu hadlo ayuu gudagalay wa yatakabbaru inuu iswaaweyneeyo bilcilmi cilmi isku waaweyneeyo ayuu gudagalay faqadiba sufyaanu sufyaan baa cadhooday wa qaala wuxuu idhi lam yakun isalafu haakadaa may ahaan jirin salafku sidaasoo kale lam yakun isalafu haakadaa may ahaan jirin salafku sidaasoo kale kaana axaduhum laa yaddaci alimaamah wuxuu ahaan jiray midkood midaan imaamo sheeganin ayuu ahaan jiray walaa yajlisu fi sadri midaan markaa waxa weeye majliska xaggiisa hore midaan soo fadhiisannin oo dadka hor fadhiisan buu ahaan jiray xataa yatluba haada alcilma alaasiina sana ilaa uu cilmiga raadiyo oo doono soddon sano wa anta tatakabbaru calaa man huwa asannu mink adigu waxaad iska waaweynaynaysaa cid kaa weyn baad iska waaweynaynaysa qum cannii iga kac agtayda ka kac walaa araaka tadnuu min majlisi kuma arkaayo yacni yaanan ku arkin waa nafyi nahyi u dhacaaya tadnuu min majlisii majliskayga xaalaad u soo dhowaanaysa yaanan ku arkayn wa kaana raximahu allaahu yaquul wuxuu ahaan jira ilaahay ha u naxariistee mid yidhaahda sufyaan baa odhanaya idaa ra'ayta shaabba yatakallamu cinda almashaayikhi haddaad aragto wiilka dhallinyarada a yatakallamu xaaluu hadlaayo cinda almashaayikhi mashaayikhda ama culammada agtooda mid ku hadlaaya xaaluu yahay aad aragto wa in kaana qad balaga min alcilmi mablagan haba ahaado mid ka gaadhay xagga cilmiga maqaam iyo meel la gaadho mid ka gaadhay haba ahaadee fa aayis min khayrih ka quusa khayrkiisa fa innahu qaliilu lxayaa waayo isagu waa mid xishood yar wa in ixtaaja almucallimu ilaa ikhraaji almutacallimi min majlisih hadduu u baahdo kii mucallimkaayo cilmiga dadka baraayay ilaa akhraaji ilmutacallimi kii cilmiga baranayay inuu saaro min majlisihi meeshuu fadhiyo ka saaro oo majliskaa cilmiga uu ka saaro u yidhaha iga bax zajran lahu reebisuu arrinkaa ka reebaya daraaddeed u saaro falyafcal ha sameeyo kamaa facala sufyaan siduu sufyaan sameeyoo kale ha sameeyo wa kamaa kaana yafcaluhu shucbatu raximahu allah iyo siduu ahaa mid sameeya shucba shucbat ibnulxajaaj ilaahay ha u naxariistee maca cafaana ibni muslimin fii darsi cafaan ibni muslimla jirkiisa uu samayn jiray oo darsigiisa ka saari jiray waqad yusjaru lmutacallimu waa dhacdaa in lagu reebo oo sajri lagu sameeyo almutacallimu kii cilmiga baranayey in lagu sajriyo ee wax lagaga reebo ama lagu eriyo waa dhici kartaa bicadami aliqbaali calayhi inaan isaga la qaabilino xaggiisa loo jeesan ee laga weji dadbo oo dadka kale la qaabilo oo isaga aan la eegin wa tarki ijaabatih iyo in su'aashiisa laga tago in looga jawaabo layska daayo oo intuu su'aal keeno su'aashiisii laga jeestoo layska wado dersigii ama cid kale looga jawaabo fasukuutu jawaab aamuska laftiisaa jawaab ah kamaa qaala alacmash sida imaamkii acmash la odhan jiray sulaymaan ibnu mihraan uu yidhi markaa sukuudku jawaab buu ka dhigan wa ra'aynaa haada kaiiran min jamaacati min ashuyuukh arrinkaasoo kale waa aragnay in badan koox mashaayikhda ka mida baanu ka aragnay inay saasoo kale yeelaan minhum alcallaamatu ibnu baazin raximahu ullah waxaa ka mid ahaaday cilmi badanihii ibnu baaz baa ka mid ahaaday ilaahay ha u naxariistee fa sa'alahu saa'ilun waxaa laga yaabaa inuu weydiiyo mid weydiiyo camaa laa yanfacuh waxaan isaga anfacayna waxba taraynin inuu weydiiyo ayaa dhici karta ruux fa taraka shaykhu ijaabatah markaasaa sheikhu wuxuu ka tagaa jawaabta uga jawaabayo wa amara alqaari'a wuxuu amraa kii qaariga ee darsiga akhrinaayay an yuwaasila qiraa'atah inuu xidhiidhiyo akhrintiisa aw ajaabahu ama waa ugu jawaabaa bikhilaafi qasdihi wuxuu doonaayo waxaan ahayn ayuu ugu jawaabaa wuxuu doonayo waxaan ahayn ayuu ugu jawaabaa wakhtiyada qaarkood yacni culammadu haddii ruuxa ardayga ay ka muuqato asraar ama muran ama nooc tacaddi ah ama aadaab darro uu aadaab xun yahay waxay ku samayn jireen culammadu sajri arrinka ay ka reebayaan sajrigaasi maraatib buu lahaa inay tambiihiyaan in la yidhahdo arrinkaa iska daa in laga waaniyo in waxa weeye si kulul loo sajriyo oo loo reebo in waxa weeye majliskaba laga eriyo ya in kelmad markaa waxaa dhibaysa shucuurkiisa lagu yidhaahdo yacnii mid walba waa dhici jirtay in markaa lagu sameeyo culamada qaarkoodna dhengad inay haystaan baaba jiri jirtay oo waqhtiyada qaarkood yacni dhengadda ay ku edbiyaan waxyaalaha wax lagu sajriyo waxaa ka mid a in majliska laga eriyo sida a'immada qaarkood ba ay uga eriyeen waxyaalaha lagu zajriyo waxaa ka mid ah in looga jawaabi waayo su'aashiis oo su'aashana haddii tacanut iyo wax la midii ka muuqdaan ama imtixaan oo kale ka muuqdo yacni xaalka noocaas oo kale ah su'aasha lagama jawaabo ama waa lagu dabagediyaa ama waa lagu dabagediyaa marka culammadu yacni tacdiim cilmiga ay weynanayaan daraaddeed bay umuuraha u yeeli jireen almacqidu aaamin cashar baabka siddeed iyo tobnaad altaxafudu fii mas'alati alcaalim waa ilaalinta la ilaalinayo su-aasha caalimka wax la weydiinayo sida loo weydiinayo iyo waxa la weydiinayaba in la ilaaliyo firaaran min masaa'ili shaqab iyadoo laga cararaayo daraaddeed baa loo ilaalinayaa masaa'isha looga jeedo yacnii dhibaataynta looga jeedo alshaqbu iyo altashkiibu waxa weeyaan waa tahyiiju sharri waa in shar la kiciyo erayga ay soomaalidu yidhaahaan shaqaabad waa eraygan waa shabiban ba laga keenay shaqbi ayaa laga keenay shaqaabaddu waa caynkaas marka masaa'il shaqaabad looga jeedo iyo markaa waxa weeye dhibis iyo in bele la kiciyo looga dan leeyahay waa in layska ilaaliyaa wa xifdan lihaybati alcaalim iyo ilaalin la ilaalinayo daraaddeed haybadda caalimka la ilaalinayo waa in su'aasha caalimka la weydiinayo layska hubsadaa oo la ilaaliya mid turxaan ka dhowran mid imtixaan ka madhan mid tacannud ka maran mid istifaade looga jeedo mid qaab wanaagsan wax loo weydiinayo mid usluubkeedu wanaagsan yahay mid waxa la weydiinayaa uu naafic yahay kullu daalika waa in lagu dadaalaa wax walba waa kugu soo dhaceene iska weydiyaha is odhanin min asu'aali maa yuraadu bihi tashkiibu su'aalaha waxaa ka mida wax looga jeedo in shar la kicinayo looga jeedo shar kicis looga jeedo wa iiqaadu alfitnati fitno in la baraarujinayo looga jeedo oo laysleeyahay meesha ha lagu kala haado ama dadka ha layskaga hor keeno ama ha laysku diro ha iska hor yimaadaan wa ishaacatu suu iyo xumaato in la faafiyo in looga jeedo masaa'isha qaar baa saa looga jeeda waman aanasa minhu lculamaa'u kay ka ogaadaan oo ka dareemaan xaggiisa culammadu haadihi almasaa'ila su'aalaha noocaas ah ee fitnada iyo ishaacatu suu iyo shar in la kiciyo iyo looga jeedo laqiya minhum maa laa yucjibuh wuxuu kala kulmaa xagga culammada waxaan cajab gelinayn oo aanu jeclaysanayn ayuu kala kulmaa kamaa mara macaka fii zajri lmutacallim sida kugu soo martaybaa mutacallimka cilmiga baranaya zajrigii laga reebaayey oo ficilkiisa markaa laga sajrinayo oo laga reebayoo loo diiday falaa budda min altaxafudi fii mas'alati alcaalim waxaa lagama maarmaan ah min altaxafudi iska ilaalinta layska ilaalinayo fii mas'alati alcaalim caalimka su'aashiisa in layska ilaaliyaa lagama maarmaana ah. walaa yuflixu fii taxafudihi fiihaa kuma liibaanayo iska ilaalinta culammada su'aasha la weydiinayo la yska ilaalinayo ilaa man acmala arbacata usuul mid camal siiyey oo dhaqangeliyey mooyaane afar asal afar asal ruuxii dhaqangeliyey ruuxaasunbaa iska ilaaliyey su su'aashu caalimka weydiinaya inay noqoto su'aal hufan oo usluubkeedu wanaagsan yahay oo naafic ah oo su'aashaasi wax tarayso wax anfacayso awaluhaa alfikru fii su'aalih asalka koowaad waxay tahay waa fekerka uu ka fekero su'aashuu weydiinaayo caalimka limaada yas'alu muxuu u weydiinayaa fayakuunu qasduhu wuxuu noqonayaa qasadkiisu min asu'aali su'aasha uuga jeedaa attafaquha inuu fiqhiga iyo axkaamta sharcigaa barto watacalluma iyo inuu cilmiga barto la tacanuta inuu yacni cid zalladood iyo simbirirxadooda raadiyo oo jikaaro ugama dan laha attacanut asalkeedu waxay ahayd canad tacanutba waa masder ha yeeshee oo tacanata tacanutan masderka laftiisa masder ma laga ishtiqaaqaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen masterku haddii uu yahay master masiid ah master mujarada waa dhacdaa in la yidhahdo waa laga ishtiqaaqaa bacdi culammada ka mida ah ogol marka ha hariibsanin markaynu dhahno waa minal canad oo isagaaba masdere see masder kale loogu celinayaa hays o dhan la tacanutu qasdigiisu aanu ahayn tacanut aanu ahayn tacanutku waa maxay waa ruuxii inuu jikaarayo uu doonaayo inuu markaas simbiridhixdo jaaa mutacanitan aaliban zallatahu ayuu odhanayaa qaamuusku isagoo mutacanituu yimi yacnii xaaluu zalladiisa raadinayo iyo simbiririxadiisa ayuu u yimi marka waa jikaarayaayo wuxuu isleeyahay ha ku siibto halkaa watahakuma yacnii jeesjees aanu uga jeedin uu ku jeesjeesayo fa inna man sa'a qasduhu ka qasadkiisu xumaadaa fii su'aalihi qasadku su'aashiisa uga jeeda ay xumaataa yuxramu barakata alcilmi waxaa laga qadiyaa barakadii cilmigaa laga qadiyaa allahuma laa taxrimna barakata alcilmi wayumnacu manfacatahu waxaa loo diidaa waxtarkii cilmigu anfacaayey baa laga manciyaayoo loo diidaa cilmigiisu wuxuu noqonayaa mid barakala wa fi nnaasi man yas'alu dadka waxaa ka mida qaar wax weydiiye culammada walahu fii su'aalihi qasdun baatinun haddana ay u sugnaatay markaa uu weydiinaayo walxaal lahu fii su'aalihi ay ugu sugan tahay su'aashiisana qasdun baatinun qasad xun qasad qarsoon ujeeddo qarsoon buu ka leeyahay ujeeddadaa qarsoon oo yuriidu tawasula bihi ilaa maqsuudin lahu uu uga jeedo inuu ku gaadho dan uu isagu leeyahay inuu ku gaadho uga jeeda faidaa ghafala canhu lmuftii markuu muftiga u fatwoonaye masalada uga jawaabaya ka ghaafil noqdo oo uu ka mooganaado wa aftaahu uu u fatwoodo bimaa yuriidu wuxuu doonaayo uu fatwoodo oo siduu rabay uu u yidhaahdo farixa bihi waa ku farxaya wa ashaacahu waa faafinaya wain tanabbaha hadduu ku baraarugo ilaa qasdihi saa'ilkan wax weydiinaya qasadkiisa uu ku baraarugo xaala baynahu wa bayna muraadih wuxuu kala teedayaa isaga iyo muraadkii uu u jeeduu kala teedayaa wasajarahu waa ka reebayaa can hayihi loonsanaantiisana waa ka reebaya qaala alqaraafiyu sheikhii qaraafi la odhan jiray waxau ihi raximahu allahu tacaala ilaahay ha u naxariistee fii kitaabihi alixkaam kitaabkiisa alixkaam la yidhaahdo wuxuu ku yidhi waa kitaab matbuuca oo mujallad ah su'iltu maratan mar baa waxaa lay su'aalay can caqdi nikaaxi bilqaahira guntinta guurka in lagu gunto qaahiro gudaheeda hal yajuusu am laa ma bannaantahay mise ma bannaana su'aashaasaa lay weydiiyey shiikhuu wuxuu idhi fartabtu waa shakiyey wa qultu lahu waxaan ku idhi ay lisaa'ili kii weydiinayay waxaan ku idhi maa uftiika ku fatwoon maayo xataa tubayina lii ilaa ad ii caddayso maalmaqsuudu bi hada alkalaam muxuu ahaaday waxa looga jeedo hadalkan fa inna kulla axadin yaclamu waayo ruux kastaaba waa garanayaa anna caqda anikaaxi bilqaahirati jaa'isun guntinta guurka in qaahiro gudaheeda lagu guntaa inay bannaan tahay cid ka jaahili ma jirta cid waliba waa garanaysa falam azal bihi kama zuulin inaan ku celcelinayo oo idhi ii sheeg maxaad uga jeeddaa caqda nikaaxi bilqaahira maxaad uga jeeddaa xataa qaala ilaa uu yidhi innaa aradnaa annagu waxaanu doonnay an nacqidahu khaarija alqaahirati famunicna qaahiro meel ka baxsan magaalada qaahire la yidhaahdo meel ka baxsan inaannu guntinta guurka ku gunudnaanu doonno fa municnaa waa naloo diiday li'annahu istixlaal waayo istixlaal weeye yacnii wuxuu u jeedaa nikaaxa taxliil waa maxlalaad nikaax ku saabsan maxlalid ninbaa markaa oori furayoo ooridii baa dalqadihii ka dhammaadeen talaaqii baa baa'in noqday falaa taxillu lahu xataa tankixa zawjan hayrah nin kale ilaa ay soo guursatay soo kala tagaan oo ninkaasina weliba guurkaa gudihiisa ugu galmoodo oo dabeedna uu soo furo oo dabeedna ay ka caddadbaxdo yaa ka hor xalaal u noqon mayso kii hore dib ugu noqon mayso uma xalaaloobayso ilaa saasi dhacdo dabeedna markaasaa dadka qaar waxay sameeyeen maxlalaad maxlalaaddaasi waa maxay mid baa la odhanayaa waar balmeheriyo laba saddex habeen yaa la hoyo laba saddex habeen la hoyo dabeedna odayga u fur heshiiska noocaasaa la geliya waa nikaaxu taxliil baa la yidhaahdaa nebigu waa nacdale lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam almuxallila walmuxallala lahu ka wax maxlalaaye iyo ka wax loo maxlalayo labadaba nebigu waa nacdalo xadiis sugan baa ku soo arooray wa sammaahu ataysa almustacaar waxaanu nebigu ku magacaabay orgiga ammaanada ah orgiga la toobalcaaraystay inuu yahay oo sidii orgii la toobacaaraystay uu ka dhigan yahay saasuu ku magacaabay wa huwa nawcun min alankixati almuxarama waa nooc ka mida guurarka xaaraanta ah faji'naa lilqaahira intan sheikhu tawdiix buu ugu dara fa ji'naa lilqaahira qaahiraanu nimi buuhi magaalada qaahira ayaanu nimi faqultu lahu marka waxaanu isleenahay qaahiro talow ma idinku bannaananaysa faqultu lahu waxaan ku uhi laa yajuusu laa bilqaahira walaa bikayriha nikaaxa maxlalaada ku saabsan ee gabadhaa la maxlalaayo qaahirana kuma bannaano meel kalena kuma bannaanee xaaraan weeye wwaqaca mil hada labiاlcabaas bni taymiyat alxafiidi fii fatwa tatacallaqu biahli اdima arrinkaasoo kale wuxuu u dhacay abilcabaas ibnu taymiya alxafiid alxafiid waa kii awowga loo ahaa xafiid waa saas inan wiilka loo awowga yahay baa laydhaha xafiid inanka inantu dhashay ee awowga loo yahayna waxa la ydhaha sibti baa la yidhahdaa sibti ayaa la ydhaha waa sida haalibka ah laakiin min hayri haalibna waa jiraayo asbaata in axfaadii looga jeedo lafteeda waa loo isticmaalaa tafsiirka qur'aankana waa lagu fasiray walasbaat markay ku soo aroortay fii fatwa tatacallaqu biahli dimmah fatwo ku tacalluqda ahlu ku tacalluqda ahlu waa maxay waa gaalo muslimiinta ku hoos nool oo xukumka muslimiintu ku dareerayo jisye laga qaadiyo gibir kuwaasa ahlu la yidhahdaa dakarahaa tilmiiduhu lbaaru waxaa sidaa sheegay ardaygiisii ibnu taymiye ardaygiisii albaaru yacni samafalka badnaa yacni samafalaayey ee samafalka u saaxiibka ahaa ay dulbiri ibnulqayimi oo ibnuqayim ahaaday raximahu allahu tacaala ilahay u naxariistay fii kitaabihi iclaami almuwaqiciin kitaabkiisa iclaami almuwaqiciin la yidhaahdo ku sheegay ruddat calayhi su'aashaa waxaa lagu celiyey hayra maratin mar inaan ahayn baa lagu celiyey hayra alwajhi asaabiqi lahu wejigii hormaray weji aan ahayn ayaa loogu celiyey fa kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda laa yajuusu ma bannaana xataa qaala fii aakhiri marah ilaa uu ka yidhi markii ugu dembaysay hiya almas'alatu almucayana waa mas'aladii yacni markaa mucayanada ahayd ee la cayimee bimacnaa la sheegay wain kharajat fii ciddati qawaaliba haba ku soo baxdo qaabab kala duwan qaalib waxaa la yidhaahdaa qaalab sartaa la yidhahdaa yacani waxa wax lagu qiyaaso sida sarta kaboolahoo kale uu wax ku qiyaasto waxaa la yidhahdaa qaalab baa la yidhahdaa marka waxaa loo jeedaa sare kala duwan bimacnaa qaabab kala duwan haba u soo baxdo marba si ha loo dhigo ha loo sawiree oo ha loo sheegee waa isla iyadii uun oo dadka qaarkood baa waxay doonayaan su'aasha marba siday qaab ugu dhigayaan inay bes helaan in lagu yidhaahdo waa bannaanta ya ama alaslu ahaani asalka labaad miya asalkaa koowaad sheekhu waa inoo sheegay oo waa inuu ka fekeraa su'aashuu weydiinaayo maxaad u weydiinaysaa qasadkiisuna waa inuu noqdo waxbarasho iyo faa'iidaysi uu cilmi faa'iidaysanayo waa inuu muraadkiisu sidaa yahay bes ha laguu banneeyuun muraadkiisu waa inaanu ahay tacanut waa inaanu uga jeedin iyo shiikhu ha galo ha ku simbiririxdo waa inaanu uga jeedin qasad xun waa inaanu uga jeedin ama alaslu ahaani asalka labaad miyaa fatafatunu ilaa maa yas'alu canhu waa fiirsiga loo fiirsado wuxuu weydiinaayo falaa yas'alu camaa laa nafca fiihi ma weydiinayo waxaan wax tar lahayn ima binnadari ilaa xaalika ama aan wax tar u lahayn eegitaanka xaalkaaga loo eego aan wax tar u lahayn aw binnadari ila almas'alati nafsiha ama aan wax tar u lahayn eegitaanka mas'alada lafteeda la eego aan wax tar u lahayn bimacnaa mas'alo aan waxtarba lahaynoo cidba anfacaynin ha weyddiin cidba ha anfacaysee haddaynay adiga ku anfacaynin iska dhaaf su'aashaas sa'ala rajulu nin baa wuxuu weydiiyey axmed bna xambalin sheekhii la odhan jiray axmed ibnu xambal imaamkiibuu wuxuu weydiiyey can ya'juuja wama'juuja ya'juuj iyo ma'juuj labada qolee la yidhaahdo yuug iyo yamaanyuug ya'juuj iyo ma'juuj qolada la yidhaahdo ayuu weydiiyey a muslimuunahum waa laba qabiiloo fara badan oo laynaga teedoo laynaga qariyo aakhiru zamaanka ooda laga soo qaadayo la soo daynaayo markaa la soo daayana waa dad aad u fara badanoo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam bad yar oo tabariye la yidhaahdo inay soo fuuqsanayaan kuwa dambe inay soo marayaan meeshiio ambiye loo aqoon oo halkan biyaa ku jiri jiray ya say saa u eegaan bay halkan beri baa biyo ku jireen qolada dambaa odhanaysa ee ka midka ah waa ummad fara badan ya weli may soo bixin wadaadada qaar baa yidhi waa shiinaha mashaayikh caan ah baa sidaa yidhi qaarkoodna risaalo ku qoreen oo kitaabba ka alifeen laakiin sax maaha warkaas walow mashaayikhda waaweyn qaar ka midii sidaa haysmoodsiiyaane saxdu waxay tahay waa inay qarsoon yihiinoo teedan yihiin teedkaana aan laga furaynin ilaa aakhiru zamaanka ay gaadho wakhtiga ciisa bnu maryam yacni zamankaas ayaa bixitaankoodu la wakhti yahay ya marka ay soo baxaan ilaahay wuxuu u waxyoodaa ciisa bnu maryam markaasuu yidhaahdaa ilaahay ku yidhaahdaa xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey awxa allaahu ilaa ciisa bni maryam inii akhrajtu cibaada lii laa yadaani liaxadin faxariz cibaadii fi tuur waa fii saxiixi muslim ciisa bnu maryam buu ilaahay u waxyoodaa oo ku yidhaahdaa waxaan soo saaray addoommo aniga ii sugnaaday oo cid markaa iska celin karta aynay jirinoo awood u leh cid basharoo awood u leh inay iska celisa aynay jirin faxariz cibaadii fi tuur addoommadayda mu'miniinta waxaad gelisaa yacni buuraha markaa geli buurta tuuru saynaa iyo geli inay yar yihiin markaa mu'miniintu ayaa laga qaadanaya dee shiinuhuna hadda gidaar ku xidhanoo caalamka kale aynay u tallaabini ma jiro meeshay doonaan bay tagaan meeshay doonaan baynay ka soo noqdaan ciddii doontaana tagta oo haddaba baayac mushtardee badan oo magaalooyinkeennan ka taga ayaa intay jaynaha tagaan alaabooyin ka soo waarito oo ka soo iibsado o ka soo noqda am muslimuuna hum ya'juuj iyo ma'juuj ma muslimiinba ayaa imaam axmed la weydiiyey faqaala lahu axkamta alcilma xataa tas'ala can da cilmigii miyaad sugtay ilaa aad mas'aladaas yani su'aalayso su'aashaasoo kale keenayso cilmigii kaleo dhan waad dhammaysay miya maxaa kuu kellifay inaad tan oo kale aad keento ya marka wixii aan wax anfacaynin way iskaga jeesan jireen mas'alo la weydiiyey moxamed ulamiin ashinqiiti markuu jaamica islaamiya wax ka dhigi jiray raximahullah ayaa wadaad soomaaliya weydiiyey oo ardaydii markaa ka mid ahaa wuxuu ku yidhi yaa shaykh marka la yidhi dajaal waa imanayaayo dariiqyada buuraha madiine ku xareeraysan karin ka miduu isa soo taagayaa karintuu isa soo taagayaa waa tii sheekhu wuxuu ugu jawaabay turiidu an tastaqbilahu minaad soo dhoweyso qaabishaa doonays ya intuu sidaa ku yidhi inaad soo dhowayso qaabisho miyaad doonayso iskaga jeestay wax nafciyo ugu jiraa ma jiro wax laynoo cayimayna maaha wax laynoo cayimayna ma aha marka wixii aan faa'iida ku jirin waa la yska dhaafaa oo dee dan lagama galo hadalkan imaam axmedna waa saasoo kale axkamta alcilma xataa tas'ala can da shacbi baa waxa la weydiiyo oo lagu yidhi shaydaanku oori ma leeyahay markaasuu yidhi daaka cursun lam ashhadhu kaasi waa aroosaanan xaadirin arooska anigu ma joogin markaasuu wuxuu xasuustay afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaa'a markaasuu yidhi haa yacni waa leeyahay zawjo waa leeyahay waayo tafiir ma yeesheen haddaanu zawjo lahayn markii hore aayaddu kuma soo dhicin dabeed wuxuu sameeyey inuu su'aashii yacni si kaleoo ruuxii markaa aan muraadkiisii aanu helin uu ugu jawaabay daaka cursun lam ashhadhu buu ku yidhi wa miluhu su'aalu laa yaqacu wa miluhu su'aalu waxaa taasoo kale la mida su'aasha la isweydiiyo waxaan dhicin aw maa laa yuxadau bihi kullu axad ama la weydiiyo waxaan cid walba loo sheegin wa innamaa yukhasu bihi qawmun duuna qawmin ee uu yahay wax lagu gaar yeelo dad oo dad kalena laga qaryo masaa'isha qaarkood haddii dadka qaarkood fitna ku tahay yacnii loo sheegi maayo baabun man khasa alcilma qawman duuna qawmin ama biqawmin duuna qawmin baab noocaasoo kale a jira oo bukhaariga ku sugan calaa kulli xaal asalkaa labaadna waa in loo eego oo loo fiirsado yacni waxa uu weyddiinayo yacni waxay tahay iyo inay waxtar leedahay iyo inaynay lahayn wixii naafica waa inuu weyddiiyaa waxaan naafic ahayn waa inaanu weyddiin shay aan naafic ahayn waa inaanu weyddiin wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk